alxamdu lilahi wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wala alihi wasaxbihi waman waalaa wabacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxa uu soo arooriyey sheekhu xadiiska caanka ah ee imaam albukhaari uu isagoo mucallaqa wariyey ee abu hureyre iyo shaydaanku ay dhowrka habeen ku loolamayeen sekadii xoolihii sekada soo ma nacam xadiiskaasi imaam albukhaari raximah ullah waxa uu sheegay ban nidhi isaga oo maxay ah isagoo mucallaqa ayuu wariyey soo ma ayib waxaanaynu darsigeenni hore tilmaanay asbaabo imaam albukhaari uu xadiiska u tacliiqiyo amaba ay dhacdo ahlulcilmiga qaarkood inay u sheegaan xadiis axaadiista ka mid a ah isagoo mucallaqa asbaabo ayaa keena sheekhu eh, muu sheegin laakiin ahlulcilmigu waa sheegeen waxaa kalenu sheegnay xadiiskani inuu yahay xadiis mawsuul ah oo aimo badan ayaa isaga oo muttasilun bisanadin saxiix muttasilan bisanadin saxiix isagoo sanad saxiixa ah oo haabita ku xidhiidhsan wariyey yaa ka mid a nasaa-i abu bakr aismaaciili abu nucaym iyo aimo kale iyo aimo kale waynu sheegnay hadalkii xaafid ibn xajar raximah llah markuu fatxubaariga uu xadiiskan ku sharaxayay uu ku sheegay xadiiskan xadiis fiqi badan oo cadiimi uu ku jiro waxyaabaha ku jira waxaa ka mid a ah in xoolaha zekada la ururin karo oo meel la isugu geyn karo oo loo samayn karo cid xaarisa iyo cid mas-uula oo ilaalisa marka la inta lasoo marka la mar walba inta lasoo ururiyo ayaa halkaa loogu talagalay la keenayaa lagu ilaalinayaa ilaa marka laysu wada keeno dabadeedna halkaa laga qaybiyo ma aragta waxaa kaloo laga qaadanaya xoolaha zakadu maadaama ay yihiin xoolo xuquuq badani ku tacalluqdo in xifdigooda iyo ilaalintooda lagu dadaalo ilaa iyo xataa aan lagu kaaftoomin in meel lagu ururiyo qure meeshaasi dad ilaaliyo oo gaad ahoo daryeela in loo sameynayo taasina waxay ka mid tahay ilaalinta la ilaalinayo xaqii zakada iyo dadkii lahaana loo ilaalinayo lagana ilaalinayo cidan de xaqu lahayn inay qaadato waxay ahlucilmigu yidhaahdeen waxaa loo samayn karaa zakada waa loo samayn karaa iyadoo tan laga duulayo beyt la yidhaha beyt zakaat ama meel zakadii lagu ururiyo iyo muasasad asasad sakadii ka shaqaysa ya waa loo samayn kara duwalka muslimkaa ah qaarkoodna waa leeyihiin wakti horena waa la sameeyey wakti horena taariikhda islaamka waa la sameeyey nacam waxyaabaa xadiiskan laga qaadanayo ee ku cad waxaa ka mid ah in shadaadiintu dadka soo ekeysiiyaan soo ma oo ay qof bini aadana iska soo dhigi karaan waana awoodu u aya siiyey ilaahay soo ma ha malaaigta dadka way isu ekeysin karaan shadaadintuna dadka way isu ekeysin karaan nacam xadiiskan dadka qaarkood fahan qalada ayay ayay ku dhaceen markay xadiiskan arkeen oo dadka qaarkood waxay waxay ka daliishadeen in xadiiskani uu tusinaayo in waxa weeye shaydaan cilmi laga qaadan karo ama cid aan toosnayn cilmi laga qaadan karo hay maxaa kaga jawaabtee hmm. haddii qofuu yidhaahdo abu hurayra radi allahu tacaala canhu oo saxaabi saxaabadii rasuulka sal saxaabadii rasuulka culimadoodii kamid a ah, qisadaa isaga iyo ninkaa dhex martay waxaa laga qaadanayaa shaydaan laga qaadan karo cilmi min baabi awlaa haddii shaydaan cilmi laga qaatayna dee cid muslimahoo maaragtay mubtadica ama munxarifa ama ma garanaysaa faasiqa dee waa laga qaadan karaa cilmi nacam mm. waxaan rabaa qofku jawaabta uu sheegayo inuu lafdi la maqli karo la cabiri karo oo kooban uu ku cabiro hay labadaa jawaabood waxay isugu tegayaan labadaa arday sheegeen yaxiye cabdifataax abu hureyra radia allahu tacaala canhu iskamuu rumaysanin wixii ninkani sheegay soo ma ee waxaa u tilmaamay hadal aada mooddo inuu ku durayo wazacama wuxuu sheegtay nebi maxamedow sidaa iyo saasuu sheegtay buui hebel sidaasuu sheegtay markaad leedahay iyo hebel sidaasuu yidhi ma kala duwana ya zacama waxbaad yaraa waxbaad saluugsantahay soo ma hebel wuu sheegtay waxaasuu sheegtay waad hadalkaasi waad saluugsantahy ama waad duraysa marka mid weeye abu hureyre ninkaasi wixii uu sheegay ee cilmi ahaa ee fadligii aayatulkursi ku saabsanaa abu hureyre iskamuu qaadanine nebiga sala allahu calayh wasalam buu u sheegay markuu rasuulku warkii iqraariyey ee uu sugay ee uu nebigu inuu run yahay tilmaamay ayuu saa ku qaatay marka biiqraari nabiy sal allahu alayh wasalam bay warkaasi xujo ku noqdeen bikhabari shaydaani xujo kumuu noqon ma aragtaad taasi waa noqdo haye hadalka ku saabsan hay laakiin abu hureyra inuu shaydaan wax ka qaatay way sugantay marka haddii shaydaan wax laga qaatayna dee qof muslimahoo dee walo macsiyo ama bidco ama waxa lamidkaa ku jira min baabi owlaa waxbaa laga qaadan karaa shaydaan baa waxa laga qaatay maxaad bini aadan ka sheegaysa haye maxaa lagaga jawaabayaa taas a abu hureyre ninkan ay gawda isku hayeen saddexda habeen inuu shaydaan yahay miyuu garanay muxuu haystay ha muxuu haystay qof bini aadan u haystay nin min bani aadama u haystay insi buu haystay isagu bani aadamka ka mid a waxaanuu la dhaqmayay inuu nin ins bani aadamka ka mida yahay walihada yaa sheegay inuu shaydaan yaa u sheegay nabigaa ku yuri sal sl daaka shayaanu kaasi shaydaan buu ahaa ninkaas intaad habeeniis haysateen ee warkaas idin dhex maray ee xoolihii sekada waxa weeyaan marba uu soo dusayey ninkaasi shaydaan bu ahaa buu kuri nabigu alayh isalaatu wasalaam marka waxaan leenahay ninka hortale shaydaan shaydaanba waxaa laga qaadan karaa dee abu hureyra muu garanayn baaba lagaa yidhi inu shaydaan yahay bani aadam aniga majaalista qaarkood hore u idhi hadduu garanay inuu shaydaan yahy wuu iska naari lahaa unaaya marka la naarana dee wuu marka la naarana wuu joogi lahaa marka iska tegi laha oo dee meesha u ka carari laha ilaahay lagu xuso markaa muu garanayn horta inuu shaydaan yahay inaanu garanayn inuu shaydaan yaho qof bani aadama haystay waxay jabisay inuu shaydaan wax ka qaatay a markaa marka hore bal waxaad soo sugtaa dee inuu shaydaannimada u garanayay umuu garanayn warkiisiina iskamuu qaadanine ya warkiisiina iskamuu qaadanine waxa uu waxa uu u bandhigay oo u sheegay nebiga calayhi isalaatu wasalaam rasuulkeenuna sala allahu alayh wasalam wuxuu sheegay inuu beenawaas yahay ninka halka mar runta sheegay beenawaas hal mar run sheegay inuu yahay sadaqaka wa huwa kadub kaduub waa maxay siiqatu esh waa siiqatu mubaalaqa soo ha waa beenawaas dee nin beenawaasna mar run uu sheegi karaa marka taasina sidaasi ayaad u ogaanaysaa ahlucilmigu markay qofka mubtadica ah inay wax laga qaato cilmi laga dhigto diidan yihiin khaasatan ninka bidiciisa ku baaqaya saddex shay bay u turhayaan mid weeye diinta waa loo turhayaa bidca laga ilaalinaya talabaad weeyana ardayga cilmiga dalbayana waa loo turayaa oo bidca laga ilaalinaya soo ma inuu bidco dhaansamo ayaa laga ilaaliya u inxiraafo ta saddexaad weeyaane ka bidcada la yimino waa laa turayaayo dee mar kastoo bidcadiisa dad fara badani qaataan oo ay faafto mar kastoo dembigiisu bato soo mar kastoo dembigiisu bato walihaada selafka qaarkood waxaa ka sugan inuu yidhi waxaa habboon waxaa haboon inuu qofku caqiidadiisa intuu qoro u bandhigo culimada si haddii ay sawaab iyo xaq tahayna loo sugo haddii baatil iyo bidca ku jirtana looga saxo si aanu dembi ciddii bidcadaa hadduu dee bidca ku dhaco ciddii bidcadaa ku ku raacdaa dembigeeda aanu u qaadin aanu u qaadin nacma waay xadiis labaad buu sheekhu sheegay oo imaam albukhaari kitaabkiisa uu isagoo mucallaq uu ku wariyey raximah llah xadiiskaa labaad waa maxay waa xadiisu jaabir bn cabd illaahi imaam bukhaari wuxuu hi waxaa la sheegay jaabir waxaa laga sheegay inuu inuu yidhi nebiga sal allahu alayh wasalam ayaanu la soconay qaswada la haha aswatu dati esh dat riqaac qaswatu dati riqaac ayaanu nebiga la socnay sala allahu alay wasalam dabeedna nin raggii muslimiinta ka mid a ah ayaa sahmi iyo leeb lagu soo ganay dhowr leeboo isku xiga ayaa ku dhacay ilaa saddex dhiiggiisi ayaa maaragtay uu shalaqsaday marka dhiig badan baa ka yimi markaasuu iso salaadiisii salaad baanu tukanayay markan leebku ku dhacay leebabku ku dhaceen kii horaa ku dhacay uu adkaystay kii labaad baa ku dhacay uu adkaystay kii saddexaad baa ku dhacay wuu adkaystay ya dabeedna isagoo dhiiggii shalalaqdaa uu ka hayo ayuu iska rukuucay iska sujuuday salaaddiisina dhamaystirtay qisadaas uu imaamku iyadana iyadoo mucallaqa wariyey sheekhu wuxuu inoo sheegay in ibnu isxaaq iyo imaamu axmed iyo ibnu xibbaan iyo bayhaqi fi dalaa'il isaguna waa saas oo kale ah sheekhu wuxuu sheegay xaafid bn xajar wuxuu sheegay in ibnu isxaaq iyo axmed iyo abu daawuud iyo daara ay ay xidhiiriyeen oo ay wariyeen dhammaantood iyadoo mawsuul ah kadalika ibnu xibbaan iyo bayhaqi war kooban oo hadalkaa uu ku tilmaamayo xadiiskani horta xadiis ahaan waa xasan xadiiskani waa xadiis xasana qisadanna waxay dhacday markuu nebigu ka soo noqday qaswatu dat riqaac qaswatu dat riqaac ayuha alikhwa waxay ka mid tahay qasawaadkii nebiga sala allahu alayh wasalama waktigay dhacdayna waa la ysku khilaafay maxaan kugu yidhi waktigay dhacdayna waa la khilaafay sida sawaabkaa iyo qowlka raajixee qawigayna waxa weeye qaswatu daati riqaac inay dhacday inay dhacday sanadii toddobaad bacda qaswati khaybar sanadii toddobaad bacda eesh qaswati khaybar waa sida ay rajaxeen imaam albukhaari iyo alxaafid ibnu kaiir iyo xaafid ibnu xajar iyo ibnu qayim iyo aimo kale oo badan oo culimada ka mid ah ahlu siyarka in badan oo ka midii waxay leeyihiin qaswadani waay dhacday waxay dhacday bay leeyihiin sanadii afraad bacda qaswati bacda qaswati bani nadiir bani nadiir kadib bay dhacday bay leeyihiin laakiin aqwaal kaloo ku jirta inay sanadii shanaad dhacday sheegaysaana waa jirta laakiin sida sawaabka ama qowlka xooga badani waxa weeye qaswatu daati ariqaac waxay dhacday sanadii toddobaad waxayna dhacday bacda qaswati esh bacda qaswati esh khaybar waay khaybar kadib ayay dhacday qaswatu daati riqaac maxaa loogu bixiyey qowlka sawaabkae qawiga waxa weeye qaswatu daati riqaac waxaa waa qaswadii maryaha karkaran lugaha lagu xidhxidh lugaha lagu xidhay ariqaac waa maryaha kar maryaha googo-an ee laysku karkaray ama laystur saarsaaray sababtuna waxay ahayd saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam ee qaswada galay gaadiidkuna waa ku yaraayeen masaafaduna waa dheeray dabadeedna kabihii baa ka googo-ay dhulka ay lugeynayeenna maxay ahayd dhul qabowa dhul kulaylaba deedna cagiibaa oo cagiibaa murxay amaba dildilaacay deedna maryi ay xidhnaayeen intay radwaanullaahi calayhim jeexjeexeen ayay logihii ku ku duubeen saasaa loogu bixiyey qaswatu esh qaswatu daati riqaac sidaas ayaa loogu bixiyey ragga qaarkood ciddi luguna waa waa dildilaaceen meelaha qaarkood waxaaba ka qaadmay maaragtay hilibkii ayaa ka qaadmay xataa qaarkood faraha ayaa daatay faraha lagu way daatay yani cidiyaha cidiya cafan cidiyaha faraha laguhu way daateen saxaabi saxaabada ka mid ah wuxu wasaqatat adfaaruna ya naqabat aqdaamuna wasaqatat adfaaruna nimankaasi iyagoo xaaladaa ku jira ayay nebiga sala allahu alayh wasalam u gargaaray oo u hiilinayay qisadan ayo alikhwa waxay ku dhacday markuu nebigu sala allahu alayh wasalama soo noqday ee uu qaswat daati soo noqday ayuu nebigu wuxuu degay nebigu wuxuu degay meel lagu nasinayay deedna rasuulku sala allahu alayh wasalam saxaabadii ayuu wuxuu ku yidhi yaa ina ilaalinaya deedna laba saxaabi saxaabadii nebiga ka mid a oo nina muhaajiriin ka mid yahay nina ansaar ka mid yahay waa camaar ibnu yaasir iyo cabaad ibnu bishir maxaan kugu yidhi camaar ibnu yaasir waa min almuhaajiriin asaabiqiin ka mid ah iyo saxaabiga la cabaad ibnu bishir alansaari labadaa saxaabi a yadha nebi maxamed oo anagaa annagaa ciidanka ilaalinayna markuu nebigu degay sala allahu alayh wasalam ciidanka nebigu calayhi salaatu wasalaam qaswadani waxay soo kaxaysteen nimankii la weeraray nebigu qaswadan uu ku qaaday way baxsadeen oo buurahay fuuleen dumar iyo maati bay ka yaaceen dumarkii qaar ka midana waa la soo kaxaystay qaarna waa la laayay deedna dumarka la soo kaxaystay waxaa ku jirtay sida riwaayaadka qaarkood sheegayaan jaariyatun wadiia gaba dhalinyara oo aada u qurux badan gabadhaasi ninkeedii oo markaa maqnaa ayaa markuu m yimi meeshii dagaalu ka dhacay iyo goobtii reerkiisu deganaayeen ayaa lagu yihi waa reerkaaga waa la kaxaystay halkana ciidan baa galay raggi wixii yaaci karayena cagaay wax ka dayen saasaa lagu yihi dabeedna ciidankii nebiga ayuu soo dabagalay waxaanu yihi ilaa aan soo aarsado nimankaaga maanta ka hari maayo ilaa aan maxamed wax gaadhsiiyo ama asxaabtiisa aan wax gaadhsiiyo ama aan xaaskaygii soo furto deedna muslimiintiioo degay ayuu u yimi waa nin shiishyahana waa nin dagaalyahana waa nin garanaya ragga uu daba socdaa inay rag adag yihiin aad buu markaa isu ilaalinayay waa dhuumanay meel markuu ciidankii kusoo dhawaado wuxuu arkay ciidanka ilaaladiisii oo aya ah camaar ibnu yaasir iyo iyo iyo cabad ibnu bishir camaar ibnu yaasir iyo cabad ibnu bishir waxay isku yidhaahdeen iyaga ayaa iswarsanaye waxay ku yidhahdeen habeen baa dabcan la degey waktiga la degey waa habeen maafiid dabeedna midkood baa kii kale wuxuu ku yidhi waxaa la leeyahay cabaad baa camaar wuxuu ku yidhi war habeenka qaybtee baan kaaga filaada ma qaybta horaan kaaga filaada mise qaybta dambe ma garata markaasuu camaar wuxuu ku yihi qaybta hore igaga fila aduu qaybta hore gaarhka gal anna waan seexanaya oo qaybtii dambean gaarhka gelaya cabeed markaa salaad bu iska galay ciidankina waa ilaalinaya isagoo salaadiisii tukanaya <clears throat> ayuu ninkii cadow ahayd daba socday arkay markuu fahmay inuu ninkaasi gaarkii ciidanka yahay ayuu hal hal leeb oo uu aada isaga hubiyey ayuu ku rideeyey waa ku dhacay cabaad tukanayay ayuu leeb ku dhacay cabaad leebka intuu iska jaro salaadiisi iska wata mid labaad baa ku dhacay kii labaadna waan iska jaray buu salaaddeedaan iska watay suuratu kahf baa la sheegay inuu akrinayay marka leebkii saddexaad markuu ku dhacay ee uu aada u xanuunsaday ayuu intuu rukuucay saaxiibkii toosiyey saaxiibkii baa wuxuu arkay dee camaar baa wuxuu arkay cabaad oo dhiigu shalalaqdahayo markaasuu wuxuu ku yidhi wuxuu ku yidhi war walaal maxaad ii toosin weyday markii sahmigii ugu horreeyey kugu dhacay maxaad ii toosin weyday ninkii markuu arkay in nin kale meeshii ka soo baxay cadowgaha ayuu cagaa wax ka dayay wuxuus yidhi wallaahi waa nimankii ilaaladoodii lagu ogaa haddabe yaan lagu qabani deedna iska baxsada waxa uu yidhi cabaad waxaan akhrinayey suurad aada u qiimo badan markaa maan jeclaanin inaan kala gooyo kuntu fii suuratin aqra'uhaa falam uxiba an aqطaca xataa unfidaha falama taabaca calaya aramya rakactu faaadantuka waaym ullaahi lowlaa an adayica haqran amaranii rasuulu llaahi bixifdih laqaaca nafsii qabla an aqacaha aw unfidaha ilaahay baan ku dhaartay haddaanan ka baqanaynin faranuu nebigu yihi ilaali inay baylahdana kumaan toosiyen buui waan iska adkaysan lahaa marka xadiiska qisadaas uu sheekhu tilmaamayo xadiiskaas weeya xadiis xasanana weeyaan marka isaguna waa sidaas labadaa saxaabina nina muhaajir buu ahaa nina ansaari buu ahaa ninka ay qisadu la kulantay ee leebab ku dhaceenna waa kuma waa cabaad ibn bishr aws buu ka mid yahay ansaari maxay u qaybsantaa aws iyo khasraj soo waa cabaad ibnu bashr ibnu bishr alawsi alansaari radia allahu tacaala canhu ardaahu waxaa la idhaahdaa waa ardaydii ku islaamtay camaar ibnu yaasir dacwadiisi cafan camarasma muscab ibnu cumeer muscab ibnu cumeer dacwadiisii ardaydii ku islaamtay ayuu kamid ahaa baa la yidhahdaa marka qisada sheekhu halkan uu ijmaaliyeyna caynkaas qisadan masale ahlilcilmigu waxay soo arooriyeen ahlilcilmigu qisadan markay ka warramayaan dhiiggu ma nijaasba salaada ma buriya mise ma buriyo waana masale fiqiya oo macruufa waadix ya ikhwaan hahi waa sidaas wey waay marka xadiiskani xadiis xasana saasaad ula soconaysa saas ayaad ula soconaysaa sheekuna uu inoo sheegay ciddii waslisay almursalu almursل huwa ma adaafahu taabiciyu ilى الnabiyi slى اllah عalيه waslm min qowlin aw ficlin aw wasfin wsawaءa kana taabiciyu صagiira aw kabiira xukm اmursl almursl min aqsam اmunqaطci wahuwa min qism الضaciifi liljahli bxaali اmaxduufi lأnnahu yaxtamil an yakuna صxaabiya lأnnahu yuxtamalu an yakuna صxaabiya wayuxtamalu an yakuna taabiciya wclى الثاني yuxtamalu an yakuna ضaciifa aw yuxtamalu an yakuna ثiqa wclى الثاني yuxtamalu an yakuna xamla can صxaabiyi wayuxtamalu an yakuna xamla can taabiciyin akhar wclى الثاني fayacuud الاxtimaal الsaabiq wayatacadad مثال المرسل قال الإمام أبو داود رحمه الله في المراسيل حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشق قال حدثنا أبو مسر قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني هشام بن الغاز عن محكول عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني, أتاني, أتاني الله القرآن ومن الحكمة مثليه وهذا إسناد, إسناد رجال ثقات إلا أنه مرسل ومكحول لم يسنده, لم يسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ضعيفا لأنه مرسل تنبيه التابع الذي ليس له سماع من أحد من الصحابة أو روى شيئا نادرا عن الصحابة فإن مرسله من قبل المعضل كمرسل الأعمشي ويحيى بن كثير وعمر بن شعيب ومكحول إن شاء الله تعالى مرسلك يوركيس بري أيينه لما عنده الناحية سد بري سبحانك laa ilaha illa anta astaqfiruka ilayk